alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin amaa bacd aan soo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada waxaan ku dhex jirnay alasmaa allatii tacmalu camala alficli wasmulfaacili wasmulfaacili ismulfaacilkii weeye yacmalu camala ficli sabcatun toddoba camal falayda ismu lficli walmasdaru wasmu lfaacili saasay iskugu cadfayn wasmu lfaacili ism faacilkii ayaa camal falaa wadalika mithaalkii ka daaribin iyo wa mukrimin oo kale weeye ismu faacil ismu faacilkaas muhana walow muhanan o majmuucan hadduu rabo muhana ha noqdo hadduu rabana jamac ha noqdo ism faacil camal falaa wasmulfaacili a camal falaa walow muhanan oo majmuucan hadduu rabo muhana ha noqdo hadduu rabana jamac ha noqdo waa camal falaa ka daaribin iyo wa mukrimin labada mihaal wuxuu kuugu mihaalinaa hadduu thulaasi ka yimid isim faacilku calaa wasni faacil inuu ku soconaa qatala qaatil daraba daarib qaama qaa'im saama saa'im haddii uu kayru thulaasi yahayna xarfulmudaaracadii xarfu aneytiya booskiisi miim godan aa la dhigaa qabl aakhirkana waa la goda waa la hoos dhiga qabl aakhirkana waa la dhiga waa la kasrina xarfulmudaaracadi meesheediina waxaa la dhiga min godan mukrim akrama yukrimu mukrim mukrim mundaliq mustakrij meeshii xarfanaytuu yiilay min godana la dhigaa qabla aakrikan waa la kasrinaa mukrimun mundaliqun mustakrijun wuxuu kalo ku tusaa isim faacilku wuxuu ku soconaa mudaarica xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa meeshii xaraka ka saareed xaraka laga saara meeshii sukuun ka saarnaana sukuuna laga saara oo hadda yadribu xarafka ugu horeeya fatxaa saare xaraka saareed daaribna xarafka ugu horeeya xaraka saare yadribu xarafka labaad sukuuna saarna daaribna xarafka labaad sukuuna saara yadribu xarafka saddexaad xaraka saarneed daaribna xarafka saddexaad xaraka saar inay xarakaadkii mudaarica uu ku soconayo kutusaysa faacilka xarakaadkii mudaarica mukrimna waa la mid yukrimu uu ahaa mudaaric xarafka koobaad xarakaa saareed mukrimuna xarafka koobaad xarakaa saaran yukrimu oo mudaarica xarafka labaad sukuunaa saarnaa mukrimuna xarafka labaad sukuuna saaran yukrimu xarafka saddexaad xarakaa saarneed mukrimuna xarafka saddexaad xarakaa saaran marka xarako xaraka ku aadi shardi maan xarakadu in noqoto Ah, meel fatxa saaran kaas kan kale kasra waa la saari kara keliya waxaa la rabaa xarako xarako ah, iyo sukun sukuun marka wuxuu miithaalada labadaas arrimood uu rabaa inuu kugu dareysiiyo labada mithaal wadalika mithaalkii ka daaribin mid garaaca iyo waa mukrimin mid karaamayna oo kale weeye isim faacilkii marka waa la kala qaadaa haddii isim faacilka uu damiir mustatira rafcisana ama darfu makaan iyo darfu zamaan ku camal falaa ama waxa weeyaan xaalo iyo wax la mid ah wax shuruuda male wax shuruuda looma shardiyo isim faacilka marka uu ku camal falaya damiir mustatira faacil u qaadana daraf uu nasbinaa jaarumajruur uu ku tacalluqaa wax shuruuda ma leh raaixatulficliyaa ku jirta intaasaa ku filan khalaas wax shuruuda looma shardiyo waxaa shuruudda loo shardina taas maaha isim faacilka oo damiir mustatira rafcisana amase waxa weeyaan uu ku tacalluqa daraf ama jaar majruur laa yushtaradu lahu shardi wax shardiya looma shardiyo fa in kaana hadduu ahaado huwa isim faacilkii maqruunan ku lala xidhii lala xidhiiriyey bial camila waa camal falaa mutlaqan kala qaad la-aan fa in kaana huwa isim hadduu ahaado maqruunan ku lala xiriiriyey bial camila waa camal falaa mulaqan kala qaad laha mulaqan wuxuu la jeedaa sawaaun kaana maadiyan aw xaalay xaalan aw aw mustaqbalan isagaa kuu keeni doono sharx kala qaad male macnihiisu maadi ha noqdo macnihiisu xaala ha noqdo macnihiisu mustaqbal mustaqbal ha noqdo ictimaad ha helo yuu helin wax shardigaba male iyadana mar hadday ali ku jirto faacil daahirana waa rafcisana hadduu rabo isim eh, mafcuul ha nasbisto wax shuruuda male wax shuruuda male iyadan hadda laban maraynaan shuruud lahayn ogu oo isim faacil oo isim faacil o mujaradan o in kaana mujaradan hadduu mujarad ahaado mid laga dhartiray min al al mid laga dhartiray al mid laga dhartiray fa huwa isim faacilkaasu yacmalu waa camal falaa bishardayni laba shardiyu ku camal falaa wujuudiyeyni oo mawjuud loo nisbeeyey laba shardi oo wujuudiyeyn uhu ku camal falaa iyo laba cadamiyeyn ah, afartaa shardiyaa laga rabaa ow kaana ow in kaana hadduu ahdo huwa isim faacilkii mujaradan mid la dhartiray min al al laga dhartiray fa huwa soo qadaro ila fa-yu meeshii keenaye fahuwa soo qadara fahuwa isim faacilkaasu yacmalu waa camal falaa bishardayni wujuudiyeyni laba shardi oo wujuud loo nisbeeyey wa shardayni cadamiyeyni iyo laba shardi oo cadam loo nisbeeyey labadii wujuudiga ahayd uu kuu sheegaa axadumaa labada shardi midkood kownu wahanshadiisa way xaalan xaala uu ahaado aw istiqbaalan ama mustaqbal uu ahaado wa wathanii shardiga labeeyana ictimaadu cuskashadiisa weeye calaa nafyi nafyi uu cuskado aw istifhaamin ama istifhaam uu cuskado ow mukhbarin canhu mid laga qabraayo uu cuskado ow mawsuufin ku sifayna uu cuskado haddii uu mujarad yahay hadduu mujarad yahay laftirkeeda kala qaad marka laba aan shuruud lahayna soo qaadan ee mujarad markuu yahayna kala qaad waxa uu ku camal falayaa hadduu yahay damiir baaris ah iyo isim daahirun rafcisana laakiin uusan waxba nasbisayn hal shardi saddex shardiyuu leey saddex shardiyuu leey laba shardi oo cadami ah allaa yakuna musaqaran walaa mawsuufan qabla alcamali horta labadaa shardi oo cadamiga waa in laga helo alla yakuna waa arki doona maxamed muxidiin meeshuu ku dhigayo allaa yakuna musaqaran walaa mawsuufan qabla alcamali labadaa shardi horta waa in laga helo shardiga saddexaadna an yakuna lahu ictimaad waa inu ictimaad haysto saddexa shardiya laga raba laakin xaalo iyo istiqbaal looma shardiyo looma shardiyo horena usoo qaadateen xaalo istiqbaal inaan loo shardiyo hmm, nuur halkaad kusoo qaada halkaanaan ku akrin idhaarki idhaarkiaan kusoo qaadan ah, xaalo istiqbaal looma shardiyo faacil daahir ism daahiru faacil u qaadana ama damiir baarisuu qaadana ma loo shardiyo xaale istibaal xaale istibaalku waxay khaas ku yihiin loo shardiyaa waa markuu mafcuul nasbisana taasay khaas ku yihiin xaale hmm. istiqbaal waxay khaas ku yihiin waa markuu mafcuul nasbisana marka mujaradkii ad laba usii kala qaadna hadduu damiir baaris ah faacil u qaadana amase waxa weeyaan isim daahira ah uu faacil qaadana kaliya waxaa leedaha shardi labada shardi oo ayaga mar walba waa laga maarmaan waa laga maarmaan oo ah anlaa yakuuna musakaran walaa mawsuufan qabla alcamal o shardi hal shardi oo kale marka loogu daraa ictimaad ictimaad waa inuu helo hadduu mafcuul nasbisanayaa shardiga afraad waa in lagu daro oo la yidhahda xaala iyo istiqbaalna mid waa inuu noqdo o in kaana mujaradan hadduu aada laga dhartira min al fahuwa ism faacilkii yushtaradu waa fahuwa ism faacilkii yacmalu waa camal fala bishardayni laba shardi uu ku camal falaa wujuudiyeyn wa shardayni cadamiyeyn afar shardi wey axadumaa labada shardi midkood kownuhu ism faacilka ahaanshadiisa wey xaalan uu ahdo aw istiqbaalan waa markuu mafcuul nasbisanayo o shardigaas mafcuul markuu nasbisanayo wathaani shardiga labeeya ictimaadu cuskashadiisa wey calaa nafyin uu cuskado aw istifhaamin nafyi wa inuu ka horay cuskado aw istifhaamin istifhaam waa inuu ka horeeyo cuskado ow muqbarin canhu mid laga qabra walow mansuuqan mansuuqba ha ahaade ha mubtade ha ahaado waagii hore mubtadaha jira hadda waaba mansuuqba walow mansuuqan dheh mansuuqba ha ahaado haduu rabo mansuuqba ha ahaado hadduu rabo ee shardi maan hadda inuu mubtadaya walow mansuuqan hadduu rabo ismu ina hadduu rabo ismu kaana walow mansuuqan muqbaru canhu waa inuu cuskado o amase mawsuufin mawsuufa inuu cuskado walow saaxiba xaali saaxibaal baha ahaada mawsuuf mid la sifayna ilaa saaxibalaalka lafkiisa xaaladaa lagu sifeeyey mota xaaladu waa sifi walow saaiba aal saaxibalaalba ha ahaado saaxibalxaalba ha ahaado hadduu rabo ibnu hishaam muqniga markuu joogo shuruudan wuxuu leeyahy labadaan shardiyo halkan ku sheegay labadaba mansuubka bisaaba loo shardiyaaba bis ee sideed xataa marfuuc ah looma shardiyo xataa ictimaad looma shardiyo leey markuu ism daahir asan ah labadan shardi fiiriya ah, sajaaciga marka halkan bishardayni kownuu xaalan aw istiqbaalan haadaa kan huwa shardu lwalu waa shardiga koobaad inuu xaalo ama istiqbaal wa shardu haani ictimaadu calaa nafyin ilaa aakhirihi wa fi lmuqni waxaa ku sugan ana ishtiraada alictimaadi sideedaba ictimaad in la shardiyo iyo wa kownilwasfi washtiraada kowni lwasfi wasfiga ahaanshadiisa in la shardiyo bimacna alxaali aw listiqbaali uu ahaado inamaa huwa ishtiraadkaasu filcamali camalfalku ahaaday filmansuubi ku camalfala laba daliiluna keensada iskama dhihin warka laba daliilan hayaawi hataa ictiraad inaan loo baahnayn markuu iska rafcisanayo faacil daahira ah, labadii daliil oo kuwaana marka fiiri laa limutlaqi lcamali looma shardiyo ku yidhi bidaliileyni laba daliilan kusugaah ku yidhi axaduma leeda daliil midkood anahu shaniya yasixu waxaa ansaxaa zaydun zayd qaa'imun miduu taagan yahay wey ab miduu istaagan weye abuuhu abiis amsi shalay ansaxay dahab carabi zaydun zayd qaa'imun waa mid uu istaagay abuuhu abiis amsi shalay hadda fiiri qaa'imun maanta ism daahira faacilsane xal istiqbaalna maaha waa maadi horta inaan labadaas la sharday wani shardiga labeeya anahum naxweeley lam yashtariduu ma shardin lisixati markii mubtadaun lahu marfuucun ay laga hadlaayo fiiriya mubtadaun lahu marfuucun yasud masad alkhabar aqaa'imun zaydaani labadii zayd laba istaageen ma yihiin ma aysan shardin kownal wasfi wasfiga ahanshadiisao bimacna alxaali wahada awil istiqbaali ma aysan shardin ee waxaad dhigi kartaa aqaa'imun zaydaani labadii zayd kuwa istaagay ma yihiin maada ka dhigi karta waataasa daliilkeedu waakaasaa daliilkeedu waay marka calaa kulli haal ugu daqiiqsan aan u qaybinay sidaas aan u qaybinay sida ugu daqiiqsan inuu badan yihin jumhuurtu ay ka soco markuu sidaas yidhi a waxaa durbada soo baxa marka ishkaal sow lama dhihin marba haddii uu isimfaacilka mujaradka nasbisanayo mafcuul waa inuu xaalo iyo istiqbaal mid noqdo sow lama dhihin hadda qur-aankii waxaa ku jirta wa kalbuhum baasidun diraacihi wa kalbuhum asxaabulkafi eygoodii baasidun mid fidiyey hade waa maadi ogow waa or hadda kadib u fidina maaha waa horu fidiyey diraacihi labadiisii dhudhow ka tan ka warra baa layidhi baasidun waa isim faacil waana mujarad diraacihi mafcuul bihi u qaadana waana maadi tiyo marka ka jawaabay ibnu hishaam fiiri wuxuu ku yidhi wabaasidun diraaceyhi calaa xikaayati lxaali xaala ka warramideed wey ah, xaala laga warrama taas anaa ka jawaabayo xaala laga warrama macnaheedu waxay tahay shay dhacay oo awal dhacay a ah, waxa la qadara wax hadda dhacayo inaad ka dhigaydo waa kelbuhu eygoodu baasidun kii fidinaayuu aha ah, diraaceyhi labadiisa dhudhow shay awal horay u dhacay a waxaa laga dhiga sida hadda wax dhacaayoo kale ama waxaa la yidhi shay dhacay oo maadi ah ayaad qofka aada la khidaabaydo aada u soo xaadirine oo u suuraynay si uu ula yaabo ha sida waxad uga dhig wax hortiis hadda ka dhacayaad uga dhigay wa kalbuhun eygoodu baasidun kii fidinaayuu ahaa u dhihi jir hmm. baasidun midkii fidinaa midkii fidiyay dhihi maydid waa mudaaric midkii fidid doonana dhihi ilaa arrintu waa horay dhacday ha arrintiiyaad hortaada hadda soo dhigina wa kalbuhum eygoodu baasidun midkii fidinaya u ahaa ha waagaasu wuxuu ahaa midkii fidinaaya mustaqbal ka soo dhig agga ka tegtid meeshii tegtid mustaqbal soo macnee ha wa kalbuhum eygoodii ogow lama dhihin wa kalbuhum eygoodu baasidun mid fidiyey u ahaa lamaadi taas wy lamana dhihin wa kalbuhum eygoodu baasidun midkii fidinhaya lama dhihin lama mustaqbal taas mar hobuna fidiyey ee mid kaloo saddexaad wey wa kalbuhum eygoodu baasidun midkii fidinaaya uu ahaa waagaasuu ahaa hadda maaha waagaas wuxuu ahaa midkii fidinaaya marka xikaayatulxaal wey qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilkisaa-iy cali ibnu xamza aan khilaafayna oo isagu wuxuu leeyahay xaala istiqbaal lama shardiyo ma loo shardiyo mujaradku markuu mafcuul qaadana saasuu leeyahy wa khabiirun banu lihbin cala taqdiimi wa taakhiiri uu ahaaday waa gabay soo socda wa khabiirun banu lihbinna waa maxee khabiirun waxay u eg tahay mubtade banu lihbinna faacil u qaatay ictimaadna male khabiirkaas oo sifa mushabahadaa waxa weeyaan wax oo ictimaadana ma haysato wuxuuna rafcisanaa banu lihbino faacila saasay u egtahay daahir mana dhihi kartid waa mubtadiye khabar sababtoo a ah waxaa lagu leeyahay haddaad tirahda waa mubtadiya khabar khabiirun horta mubtadi kama dhigto iska nakirad aan ictimaadna haysan haddaad tiraahdo banulihdin aa mubtada muaakhara ah khabiirunna waa khabar muqadamana waxa lagu leeyahy mubtadi khabarka waxyaala isku mudaabaqeeyaan waxaa kamida ah ifraadka iyo jamca banulihdinna waa jacmulu karusalim mulxaqaadiisi u kamid jumuucdii oo waxa weeyaan ibnun ayaa banuun lagu jamciyey soo maaha jumuucu taksiir calaa suurati jamci tasxiix wey marka jamcu saalim mufrad loogama qabri karo marka ay labadaasu ka jawaaba khabiirun banulihbin marka wuxuu rabaa inuu ku yidha horta waa mubtadiya khabar oo banulihbina mubtadaa khabiirun waa khabar muqadama ko waxaana baneeyey in khabiirun oo mufrad ah ay khabar u noqoto banulihbin oo jamac ah waxaa baneeyey faciil oo bimacnaa waxaa loo isticmaalaa ka faciil bimacnaa mafcuul ah sow ma adnaan ogeyn faciil oo bimacnaa mafcuul ah yastawi fiihi mufradu wlmuhana wاljamcu wاlmudakaru wاlmuanaf waa isku miday u ahaayeen sida jariixun qatiilun oo kale taas waxay mogtahay faciil oo bimacnaa mafcuul ah kanu maahana waa faciil oo bimacnaa faacila asna sidii o kale loo isticmaala laleeyahay asna sidii oo kale kaasaa lagu shabaha kaasaa lagu shabaha labadaas jawaabadu isku dara markaasuu wuxuu ku yidhi wa khabiirun banu lihbin reer banu lihbi waa niman xog ogaal ah kaa-inun cala taqdiimi wa taakhiiru ahaaday taqdiim iyo taakhiira ku jira oo waxa weeyaan waxa lasoo hormariyey khabarkii oo khabiir ah waxaana dib loo dhigay mubtadihii oo banu lihbin ah taqdiim iyo taakhiirku waa saas khabarkiiyaa lasoo hormariyey mubtadihia gadaal loo dhigay wa taqdiiru lasoo qadarintiisu waxa weeye khabiiru khabiirun ka daahiirin oo kale wey wlmalaaikatu bacda dalika dahirun aayadii wey sow ilaahay ma dhihin haddaad tirahdo marka marta mar alla markaa tirahdo fiiri marka hore wuxuu ka jawaabay khabiirun wasfi ma ahan oo rafcisanaya ah, wasfi oo faacil qaadaa maaha ee waa mubtadihi khabar mubtadihiina waxaa banulihdi khabiirna waa khabarkii intaas markaa tirahdaa waxa imaan aw mudaabaqadii markaas kuleey waxay lamid tahay wlmalaaikatu bacda wlmalaaikatu sow jamc maaha jamcu malaakin maaha wlmalaaikatu malaaigti bacda dalika intaas ka gadaal dhahiirun waa kuwii kaalmayna dhahiirun so faciilun ma oo bimacnaa faacila faciilun oo bimacnaa faacila marka faciilun oo bimacnaa faacila qur-aankian ku hayna inuu jamc unoqon karo khabar qur-aankiama ku hayna maxaa ka fasaaxa badan khalaas markaasuu yihi wataqdiiru khabiirun ka dhahiirun ay lamid tuufiy taasay kula mid qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalaan khilaafayno lilakfashi akfashaan khilaafayna se wuxuu leeyahay khabiirun waa wasfi banulibina waa faacilkii ictimaadna uma baahno ictimaadna uma baahno kuleeyahy uma baahno wlmithaalu amhilatu mubaalaqadii wey wlmithaal waxay ku cadfan tahay ismu lficli ismu lficli wey wlmasdaru wasmu lfaacili wlmithaalu mithaal waxaa loola wa huwa amhilatun mubaalaqa maa wasfi weeye xuwila la wareejiyey lilmubaalaqati liajli lmubaalaqa mubaalaqa darteed loo wareejiyey mubaalaqa darteed loo wareejiyey min faacilina laga soo wareejiyey waa ism faacila laga keenay amhilatu mubaalaqada ism faacila laga keenay ilaa facaalina loo wareejiyey ow loo wareejiyey ow loo wareejiyey bikahratin in fara badan aad u badanta saddexdaas wasiir in lagu keeno salatumaanaqada afar saddexdaas maal saddexdaas mithaal ama saddexdaas wasan in lagu keena aaday u badan tahay amhilatu maalaqada ow amase faciilin aa loo wareejiyey o faciilin aa loo wareejiyey biqilati yaraanaan loo wareejiyey labadan wasan iyaguna waa qiyaas laakin waa yeli shantaasa marka qiyaas ah, dhowr iyo toban weeyo awsaanta amhilatu maalaqe laakiin kuwa qiyaaskaa lagu sheega kuwa qiyaaskaa shanta he ma ahan tulatumaalqa shan shantan ee shan iyo toban bu wey ee ma ahan shan laakiin qiyaaskaa ah shantan mm, qiyaaskaa ah shantan naxwo ama alcasala malabka fa ana aniga sharaabun mid cabid badanaan ah fiiri sharaab oo amhilatu maalaqaa faacilkiisii waa damiir mustatira alcasalana mafcuul bihi muqadama wey mafcuul bihi muqadama ayuu u nasbisata aad u camal falay soo ma jeeda sharax annawcu nawcii nawcii athaaliu ee saddexeeyey nawcaasu min alasmaai asmaadii ka mid ahaaday asmaadii alcaamilati oo camal falayda camalalficil leh ismulfaacili ismufaacil weeye annawcu nawci nawci athani nuuci athaaliu dhe annawcu nawci nawci athaaliu ee saddexeeyey nawco min alasmaai asmaadii ka mid ahaaday asmaadii alcaamilati camal falayday camalalficille ismun faacil weeye wa huwa ism faacilku alwasfu wasfi weeye wasfigaasoo adaalu ee tusaya calalfaacili mid wax sameeyeyde calalfaacil macnee calalfaacil mid wax sameeyey u tusa kii asagu wax sameeyu ku tusa kii asagu wax sameeyey faacilkaasoo wasfigaasoo dheh aljaari ku socda calaa xarakaatilmudaarici wa sakanaati waxaa lagu yaqaan isfaacilka wuxuu ku socdaa mudaarica xarakaadkiisi iyo sakanaadkiisi xaraf kasta waxaa la rabaa mudaariciisii haduu xarakaysnaana in xaraka saarantahay haduu hadduu sukunsanaana in sukun saarayn waa naga haddeer dabaqayna hmm, waa hadda dabaqnay oo waxaad leedahay daarib iyo yadrib waa isku mid xagga xarakaadka iyo sakanaadka daarib xarafka ugu hore xarakaa saaran xarafka labaad sukuunaa saaran xarafka saddexaad xarakaa saaran yadribuna sidoo kale yadribuna waa sidoo kale marka waxa weyan calaa xarakaati mudaaric wa sakanaati sidaas waxaa khilaafsan sifa mushabaha sidaas waxaa khilaafsan sifa mushabaha fiiri hadeer maxamed muxidiin yejibu waxaa waajiba an taclama inaad ogaato ana sma alfaacil ism faacil yadullu wuxuu tusaa ala daatin daato daatadoo xasala minha xaggeeda uu ka soo xasilay xadaun dhacdo maca dalaalati tusid la jirkeed calaa ana hada alxadaa xadadkaas qad xasala inuu soo xasilay bacda an lam yakun markuusan jiri jirin ka gadaa sidaas waxaa khilaafsan sifa mushabaha kudhihi doona oo ayadu hubuud iyo dawaamay kutuse asna wuxuu kutusaa shay aan jiri jirin oo soo xasilay ah, hadda kahor soo xasilay hadda soo xasilay ma hadhow soo xasili doona wuxuu ku yidhi fadaaribun wacaakilun washaatimun kullu waaxidin mid kastoo min hadi asmaai ka a ah, yadullu wuxuu kutusaa calaa daatin daato daatadoo waqaca minhaa uu ka dhacay alxadau dhacdo wa huwa xadafku adarbu waa la garaacidda walaklu waa cunidda washatmu waa cayda bacda an lam yakun xadadkaas markuusan jirin ka gadaal wa ana sifata mushabahata sifada mushabahada tadulu waxay tustaa calaa daati daato iyo waxadatin dhacdo haabitin laha u sugnaaday ma ahan wax oo dhaqdhaqaaqay ama wax iyagoon jiri jirin hadda kadib dhacay maahan shay u sugan wey fa naxwu fa naxwu shujaacu nin geesi ah wa kariimu nin deeqsi ah kullun mid kastoo minhumaa ah labadaas ka ah lafdi yadullu wuxuu ku tusaa calaa daatin daato iyo waxadasin dhacdo nin geesi hadii waa ninka waa daatadii waa sifa ku sugan maaha waag hore fulayuu ahaa jira dibu geesi ka noqdo maba jiro mo ah, maba jiro ah, waa deeqsiyaa lagu kariim wey waagi hore bakiilu ahaa waa danbu deeqsi noqdo wax jira maaha so uma jeedi marka daato iyo xadad wa huwa xadadku ashajaacatu waa geesinimada iyo walkaramu iyo deeqsinimada ashajaacatu waa geesinimada iyo walkaramu deeqsinimada wa huwa xadadku waxaad tidhaahdaa calaa daatin iyo waxadafinu tusaa wa huwa ashajaacatu walkaramu weeye xadadkaasoo haabitun sugan mulaazimun laasima lahaa sifada mulaazimun laasimaya lahaa daataba uma iclam ogow ana isma faacil ism faacilka wain kaana walow kaana haba ahaado yacmalu mid camal fala camal ficl camal ficilba ha camal falo laakin yufaariqu waa faaruqa alficla ficilka fii amreyni laba arimu ku faaruqa haba camal falo laakiin ficilka laba arimoodu ku faaruqa alawalkan ugu horeeya ana ismal ana ismalfaacili ana ismalfaacili ism faacil yudaafu waa loo tiir waa loo idaafeeya ilaa macmuulihi ka loo idaafay kara wadalika mithaalkii naxwi qawlika naxwi qawlika waa inaad tidhahdoo kale zaydun zayd daaribu camrin fiiri mafcuulkii aduu idaafayna loo idaafeeya laakin ficilka uma idaafay kartid soo ma markaasur wani midka labeeya ana almacmuula ana macmuula dhe ana almacmuula ma almale ana mamula ismi lfaacil ism faacilka macmuulkiisa macmuulka almutaakira ka gadaal maray canhu ism faacilka tadulu alayhi tadkhulu alayhi wey tadkhulu calayhi korkiisa waxaa gelayda laamljari laamljari iska geli karta waxay u gelaydaa litaqwiyati inay xoojido naxwu qawlika zaydun zayd daaribun waa mid garaaca licamrin hadda waa mafcuul bigi licamri ha taqwiya ugeli licamrin aw mafcuulka dul yara licamrin wey hal laamajarkaas waaba gashaaba waa lagu ogyahay waaba lagu yaqaanba si faacilka inay gasho mafcuulkiisa soo ma jeedin ama wa ama alficlu ficilka falaa tadkulu ma geli karto haadii laamu laamtan calaa maxmuulihi almutaahiri falaa taqulu dhihi ma kartid zaydun zayd daraba waa garaacay licamrin zaydun zayd yadribu waa garaaca licamrin waa lagu leey yadribu toosay mafcuulka uqaadata laamna lama gelsho uma bana isaga in la xoojiyo awel xoog lahaa ficlu laakin kan waa farc ismi faacilka waa farc kaas markaasuu yihi wa huwa ismi faacilku alwasfu waa wasfi wasfigaasoo addaalu tusa cala alfaacili midkii wax sameeyey wafigaasoo aljaari ku socona calaa xarakaati muaarici muaarica xarakaadkiisa iyo wasakanaati reebabkiisa wadalika mihaalkii ka daaribin iyo waa mukrimin oo kale weeye daaribin mid garaaca waa mukrimin mid karaamayna walaa yakluu ka marnaa maa huwa isim faacilkii imaa an yakuuna inuu ahaado maqruunan ku lala xidhiidhiyey bial ow mujaradan mid laga dhartiray canhaa ashi labadaas waxba kama dhexeeyaan in al lala xidhiidhiyey iyo in laga dhartiray labadaas waxba kama dhexeeyaan fain kaana huwaysin faacilkii hadduu ahaado maqruuran kula la xidhiiriyey bial camila waa camal falaa mutlaqan kala qaadlaan xaal uu yahay uu camal falaa maxaa loola jeedaa mutlaqan waa kana maadiyan maadi kaana ahaye ow xaalan xaalo ahaye ow mustaqbalan ahaye farqi ma kala leh wa iska camal falaa wax shuruuda kaagama baahno taqulu waxay leedahay jaa waxaa yimid addaaribu ninkii garaacay zaydan zayd amsi shaladii hore ow amase alaana hadeer mid garaacaya ow qadan berri mid garaaci doonto kulli waa isku mid isku si u camal falaa addaaribu zaydan amse addaaribu zaydan alaana addaaribu zaydan hadan wadalika camaluhu mulaqan mulaq inuu u camal falaa ree ka timi ah, wadalika ay camaluhu mulaqan camalfalka uu mulaqa ku camalfalaa haabitun waa sugnaaday maxaa yeelay liana al al a mawsuuratun waa mid sila waa ismowsu ashaan gashaa ah, asha isim faacil gashaa iyo ism maful waa sifa waxa weya wa wa waxaad tirahdaa waa ism mawsuul ism mawsuul wa daaribun ism mawsuulna waxa ka dambe waxay yihiin waa siladii soo sila asal u ahaa ha booska uu ism faacil yaalla marka waa maxay boos ficilu yaalla oo lida uu boos ficil yaallo ficil markuu camal fala mashruudu lahaa maya sidii oo kaleu shardi laan camal fala waa intaas waa ka dhan ah, waxaa lagu leeyahay ku jirta waa ism mawsuul ismowsuulna asalna maxaa silo u noqda jumla booska marka uu yaallo isim faacilkaas wuxuu yahay waa boos ficil maadaama uu boos ficil yaal ficil shardila-aanu camal fali jiray asna shardila-aanu camal fala waa intaas warka dhab waa intaas markaasuu wadalika camaluhu muطlaqan isim faacilka ashale camal falidiisa muطlaqan kala qadlaanu camal falo haabitun waa sugayin inuu shardila-aan camal falaa waa shay sugan muxuu sugnaaday liana al al asho haadihi tana mawsuulatun waa mid sila loo yeelay wa daaribun daaribunna xaalun waa mid degay maxalla daraba daraba booskeeduu joogaa waa goorma in aradta haddaad doonaydo almudiya maadinimu maadi haddaad ka doonaydo oo macno maadi aad u isticmaalaydo ad daarib daaribtu waxay taallaa daraba booskeedi oo ficil maadi ah o yadribu yadribu booskiisiiyuu joogaa in arata haddaad doonaydo hayrahu waxa weya maadi qayrkiis oo maadi qeyrkiis xaa ah xaalo iyo istiqbaal ah, ila mudaarica labadaas noqon jiray haddaad xaalo la rabto oo markaad leedahay zaydun addaaribu ah, jaa adaaribu alana jaa adaaribu alana zaydan jaa adaaribu zaydan haddan markaad leedahay addaaribu waxay la mid tahay yadribu ay la mid tahay ilaa mudaarica alana iyo haddan labada ku imaan jiray labada isagaa ku imaan xaalo iyo istiqbaal isagaa ku imaan jiray wlficl markaa maxaan ogaanay isim faacilka ashale boos ficilu jooga ilaa siluu noqday wlficlu ficilkuna yacmalu waa camal fala fi jamiici lxaalaati xaalooyinka dhammaantood waa camal fala haba looma shardiyo macnihiisu maadi ha ahaado macnihiisu xaalo ha ahaado macnihiisu mustaqbal ha ahaado mar walba waa camal fala fakadaa sidoo kale waxaa ahaaday maa lafdigii xalla degay maxalla booskiisa isim soo boos ficil ma degin asna sidii kale u camal fala maadi xaalo istiqbaal sidii oo kale fakadaa sidaasoo kale waxaa ahaaday maa wasfigii xal degay maxallow ficilka booskiisa wa qaala mruulqays wuxuu yidhi alqaa'iliina almelika alxulaaxilaa khayra macadin xasaban wanaailaa beydka waxaa ka horey beydka kale oo maxamed xudiin in kugu dhigayo xaashiyada wuxuu yidhi wallaahi laa yadhabu shaykhi baila xataa umiira maalikan wa kaahilaa aabbihiisay dileen imrulqays aabbihiisay kow kaga siiye markaasuu dhaaranaya oo goodinaya markaasuu wuxuu yidhi wallaahi ilaahaan ku dhaartay laa yadabu inuusan tegayn shaykhii damu shaykhii odageygii waa aabbihiis odageygii dhiiggiisu baadilan xaal mid hudur eh, oo aan loo caarin waluusan ku tegin saas xataa ubiira ilaa aan halaago maalikan qabiilada reer maalig iyo wakaahilan qabiilada reer kaahil ilaa aan labadaas qabin dhammeeyo qabaailkaasoo alqaatiliina dileen almelika boqorkii alxulaaxila ee sayidka geesiga ahaa alxulaaxila mm-hmm. alxulaaxila ee geesiga sayidka geesiga ahaa sayidka geesiga ahaa waa eh, alxulaaxila mm-hmm. alxulaaxila ee asayidu ashujaacu wey waa sayid oo geesi eh. ah sayidka geesiga ahaa mm-hmm. sayidka geesiga ahaa waxa le marka la jamcinaayo alxalaaxila aa la iska leeyay damadaasaa fadxa loo bedela markaad jamcayda geesiyaalka ad haddaad rabto inaad tirahdo alxalaaxila aad iska leedahay meesha hadda damadu saaranta kaliya waxaa saarana fadx tanuna waa mufrad damadaas iyo fadxada bisad ku kala bedelan intaasaad ku kala bedelina sajaa baa kuu dhiga wuxuu yidhi qabaa-ilkaasoo alqaatiliina kuwii dileen ahaadeen almelika boqorkii alxulaaxila ee sayidka geesiga ahaa meligaasoo khayra macadin reer macad u khayr badnaa xasaban xagga sharafta iyo wanaa-ilan xagga waxbixinta maxalushaahidku waxay tahay alqaa'iliina hadda waa maadi macnuhu waaba dileen hadda ka horay dileen ogow maadi wey macnuhu alqaatiliina wey alqaatiliinaan rabaa alqaatilina waa maadi macnaheedu waana camal falo mafcuul bihi almelika waad ka nasbistay ah. so uma jeedid wallaahi allan ku dhaartuu yidhi laa yadhabu inuusan tegayn shaaykii damu shaaykii odageygii dhiiggiisii baadilan xaal mid hudur ah oon loo aarin oo waxba laga soo qaaday xataa ubiira ilaa aan halaago maalikan iyo wakaahilan labadaas qabiil labadaas qabiiloo alqaatiliina kuwii dileen ahaadeen almelika boqor boqorkii boqorkii alxilaaxila ee sayidka geesigaa ahaa boqorkaasoo khayran macadin reer macad u khayr badnaa xasaban xagga sharafta iyo wanailan xagga waxbixinta maamushaahidku alqaatiliina hadda waa jacmudkasam sooma jeedid waa nagin ahayn walow muhana ow majmuucan sooma jeedid ow majmuucan saasuu camal fala waay wain kaana waysin faacilka hadduu ahaado mujaradan mid laga dhartiray minhaa ashi laga dhartiray fa inamaa wax kan maahan yacmalu waa camal fala bishardayni laba shardiyu ku camal falaa wujuudiyeyni wa shardayni cadamiyeyn laba shardi oo wujuudiyeyn ah wey labadaan laba cadamiyeyn halkaasu kugu qoray marka maxamed muxidiin cabdilxamiid fiiri labada shardi oo kale jumhuurta naxwoled waxay ku tageen in loo shardiyo camalsiinta isim faacil laba shardi oo kale oo aan uusan sheeginoo labada mualifku sheegay aan ahayn shardiga koowaad waa inuusan musaqar noqon shardiga labaadna waa inuusan mawsuuf noqon ah, labadaas shardi weya horana waxaad ugu qaadatay waxa wey ihaarka maanta umama baahnid horaad u tagi axadumaa labada shardi midkood an yakuna huwa isim faacilku wa inuu ahaado bimacna alxaali aw listiqbaali laa bimacna almudii maadi macnihiis waa inuusan ahaan wakhaalafa waxaa khilaafay fii dalika shardigaas alkiisa ay cali ibnu xamza wa hishaamu iyo wabnu madaa saddexdaasaa khilaafeen faajaasuu way baneeyeen icmaalahu icmaal almujarad istifaacilkii mujaradka ha la camalsiintiisa wa in kaana walow kaana haba ahaado bimacna almaadi duraba maadi macnihiis ba ahaadeen faajaasuu waxay baneeyeen icmaalahu icmaala ismifaacil isimfaacilka la camalsiintiisa wain kaana walow kaana haba ahaada bimacna almaadi wastadalluu waxay u daliishadeen biqowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi wa kelbhum eygoodu baasidun kii fidina ayuu ahaa diraacayhi labadiisa dhudhun bilwasiidi banaanka ku fidina wa ujiiba waxaa looga jawaabay istidlaalkoodaas biana daalika qowlkaas alle calaa iraadati xikaayati alxaali xaaladii ka doonis la doonay halkaasuu kugu sheegay xaal loola jeedaa xikaayatulxaal bian yufrada maa waqaca waaqican alaana shay awal dhacay a waxaa la qadara hadda wax dhacay inuu yahay wax hadda dhacay inuu yahay la qadara qiila waxaa lihi wainamaa yufcalu dalika fi lmaadi maadigiyaa lagu sameeya almustaqrabi ee la baciidsaday kaanaka waaba adigoo tuxdiruhu usoo xaadirinaa lilmukhaadabi kan lala hadlaa wa tusawiruhu lahu waa u suurayne fayatacjab minhu markaasula yaaba hortiisa inaan hadda uu ka dhacayo camal ad ka dhigay wa qiila waxaa lehi macnaa xikaayat alxaali an tuqadira nafsaka kaanaka mawjuudun fi dalika zamani fataxki alana maa kunta tatalafadu bihi idaak waxaad iska dhige naftaada waxaa ku qadaray waagaas inay meesha iyadu joogtay oo hadda ay ka waramaydo waxa weeye ari waag wixii aad markaas ku hadlayd ah, waagi inaad goobtii joogtay oo kalead ka markaas leedahay wa kalbum wuxuu ahaa baasidu mid fidin ahaa ha waagiina joogtaad ka dhigi ood hadda ka warramayso ha eygooda wuxuu ahaa mid fidinayo ha markaasuu ahaa markii inta xaganta tagto waagii ay arrintu dhacayday aad mustaqbal usoo macnaynay ha markaas leedahay hadaan kaaga warrama arrintaas eygoodu waagaas lagu saas u fidinayo ha ha sidaas mid u fidin ahaa saasa marka adow joogay aada iska dhigay oo hadda ka warramaya lafdiga aad markaas ku dhawaaqayday ah, lafdiga aad ku dhawaaqayday aada hadda sheege waayo alaa taraa miyada ku yidhi maindhaad laada ana almudaarica mudaaric yasixu wa ansaxa wuquucu dhicitaankiisa huna halkan u dhaw hadda mudaaric halkan waa la dhigi karaa baasidu meesheeda mudaaric baa dhigan macnuuna saxu noqona taquul waxa leedahay wa kalbum eygoodu yabsudu waa fidinaayay diraacayhi labadiisa dhudhu saasaa leedahay wayadullu waxaa ku tusaa calaa iraadati xikaayati alxaale xaalo ka warramideed doonis la doonay waxaa ku tusaa wayadullu waxaa tusaa calaa iraadati xikaayati alxaale xaalo ka warramideed doonida la doonay ana aljumlata jumladu xaaliyatu weeye jumladu waa jumla xaaliya walxaal kalbum eygoodu baasidun midkii fidinaayo uu ahaa diraaci soo ma jeedin walwawowduna waaw xaaran wey wow xaaraan waxaa lagu yaqaana layidhi id a booskeeda la dhiga markaasa macnuhuna sax noqda khalaas wowdu xaaliyo wey mar haddaad aragto wa qowluhu kutu kutusahoo kale fiira laba shay yaa kutuse in idhi xikaayatulxaal la doonaa kow jumladu inay xaaliyo tahay wowduna wowlxaal tahay ko waxaa kaloo kutusaa iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa subxaanahu asagaa nastahane wa tacaala allah sarreeya ilaah uu yidhi wa nuqalibuhum daata alyamiin wa daata ashimaali wa kalbuhum baasidu fiiri wa nuqalibuhum waa gedgedinaynay uu ilaah yiri ha dhihimaydu waa gedgedinay maadi maaha ha wa nuqalibuhum waa gedgedinaynay dhihina maydid wa nuqalibuhum waa gedgedayna hadda kadib la gedgedina horaa loo gedgediyey laakiin waagaas qaabka aan u maamulayna waxayd inaan hadba dhinac u gedinno oo asxaabulkaafi dhinac markay u seexdaan si aan dhinac u bololin aan dhinaca kale u seexayn haddana oo u rogayn ilaa marka ma dhihin maadi kama dhigin ee wuxuu ihi wanuqalibuhum waan gedgedinaynay daata alyamiin wadaata shimaal wa kalbuhum baasidu walam yaqul alla ma dhihin waqallabnaahum waa gedgedinay ma dhihin ah, marka xikaayatulxaala weeyaan ashardu thani shardiga labeeya an yactamida inuu cuskado welisin faacilku calaa nafyi aw istifhaamin ama istifhaam ow mukhbarin canhu walow mansuuqan ah, walow mansuuqan aw mawsuufin mid la sifaynaa walow saaxiiba xaali halkaanu kugu dhiga walow saaxiba xaalintaas macnihaan un ha wa minhu waxaa kamid a ah mawsuufka saaxibulxaal lianna alxaala wasfun way fi lmacna mogta lisaaxibiha ha xaaladu waa wasfun lisaaxibiha waxaan dhihi jirnay alxaalu wasfun lisaaxibihaa qaydun licamilha idan marka saaxibulxaalku waa mawsuuf waa la sifeeyey waa la sifeeyey marka mid kamida ah inuu ictimaadaa la rabaa nafyi istifhaam muqbarcanu iyo mawsuuf mihaalu nahyi qowluhu waa shaacirka qowlkiisa oo yidhi khaliilaya yaa khaliilaya labadeydii saaxiibo maa waafin kuwa oofinaya ma tidin bixadiya ballankayga antuma labadiinna in lam idaa lam takunaa haddaadnan ii sugnaan lii aniga calaa man qof aadnan iigu sugnaan uqaadico aan goynayo horaan soo marnay ah, baabmubtada walkhabar soo maha mubtada allahu marfuuc inti aan kusoo marray khaliilaya yaa khaliilaya labadeydii saaxiibo maa waafin laba oofinayo ma tidin ah, laba oofinaayo ma tidin hadda maxamujeedku waafin taas isfaacilkaa wey itimaadtmaa naafiyahu itimaad antumaadaasu faacilkaasu qaata khalaas lama oofinayo matidin bicadi ballankayga idaa lam takuna lii haddaadnaan iigu sugnaan calaa man qof uqaadixo aan goyno qof alla qofkaan ka hijroodo waa inaad idinkuna ka hijrootaan haddii kale ballankii lama arko maadnaan oofin fa antuma antumaa faacilun faacilun biwaafin biwaafin faacilkeedi wey fa antuma antumaa faacilun faacilun tanwiin la-aan qof u dhiga ma la arkaa faacilun aysan tanwiinsanaynaa la rabaa hmm. faacilu oo aan tanwiin lahayn ya maya bada laga goy maayo iyada laga goy saa looga wey biwaafin aw xikaaye biwaafin soo bada olba kuma jir laga taabama bada mise bada kuma aysan jirin sheeku kuma marka fa antuma antuma faacilun faacil wey faacilkoodii waafin u sugnaaday waa li'timaadihi waafinta cuskashadiisa cala nafyi u cuskaday nafyi u cuskaday fa antuma antuma faacilun faacil weeye faacilkoodii waafin u sugnaaday waa li'timaadihi cuskashada uu cuskaday waafin cala nafyi nafyi cuskadoo maa ka horeeya saas u camal falo antuma faacil u rafciso wa mihaalu listifhaami istifhaamka mihaalkiisiina qowl waa qowlkiisii oo uu yidhi aqaatinu qowmu salma am nawow dacanan in yadcanuu facajiibun cayshu manqadana aqaatinuun kuwa negi ma yihiin qowmu salma salma qoomkeedii qowmu waayo fa faacilkii qowmu salma am nawow mase waxay niyeysteen dacanan geedi in yadcanuu hadday guuraan facajiibu waxaa yaab lahaday cayshu man qof noloshiis qadana nagaada kaasaa un la yaab lisu u noolaa doono maamsheedki waxay tahay qaadinun oo isim faacila ictimaadu haysteen hamsa ka horeyda aqaadinu khalaas faacilu rafcisto qowmu ayuu faacil u qaatay wa mihaalu ictimaadihi isim faacilka cuskashadiisa mihaalkiisa calalmukhbari canhu mid laga qabraa uu cuskaday qowli waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreey ilaah uu yidhi ina allaaha allah baaliqun waa midkii gaaraya amrahu amarkiisa qiradaas wey qirada la daliishana qiradaas wey qirada la daliishana waa qirada baariqun tanwiinine ee amra mafcuulbihiga ka dhige masaladaas xaashiyada hoose taqriirka watamhiilu bi hadi aayati alkarimati yatimu calaa qiraa'ati tanwiini calaa qiraa'ati xataa xaashiyada oo qalda calaa qiraa'ati tanwiini baaliqin wa nasbi amri so halkaas waa kan baraarujinay qiraaa laga rabaa meeshaas sabarkuu qoro nuucu rabaa u qore waa un qalad xasbuna allah marka hadda waxaa la rabaa baaligun faacilkii waa damiir mustatira amra mafcuul bihi wey waana nasbi wa ictimaadihi isim faacilka cuskashadiisa mihaalkiisa cala lmawsuufi u ictimaad hadda fiiritan tan wuxuu ictimaada baaligun maxaa ka horeyda allaha waa muqbar canhu mansuuqa waa ismu waa ismu ina soo wa mihaalu ictimaadihi isim faacilka cuskashadiisa mihaalkiisa calalmawsuufi uu ictimaaday qowluka waa qowlkaaga tira marartu birajuli ninaan soo maray rajulko daaribin garaacaya huwa rajulku zaydan daaribin maanta waa camal farsho zaydan nasbin ictimaad waa iska rajul rajulkaasaa mawsuuf ah iyo wa qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisii oo wuxuu ku tusaa war hadda marka lagu leeyahay mawsuufu ictimaada sawaaun kaana madkuuran aw maxduufa masladaas muhiim wa labada miitaal saasuu kugu kala keena marka lagu leeyahay ism faacilkan camal fala mawsuuf ictimaada sawaaun kaana madkuuran aw maxduufan waa isku mid inuu madkuur yahay mawsuufku iyo inuu yahay maxduuf waa qawlu shaaciri inii aniga xaraftu waa dhaartay uu yihi baqawmin ragaan ku dhaartay ragaan ku dhaartay wax iska jaahila w yahay lama garanayo muxuu ah, rag ugu dhaarana waaba shirkii Ah, nabigaaba yidhi sal اlahu alay waslm man xalafa bikayr ilahi faqad kafara ow ashrak waa gaaloobay ama ilaahu u shariig yeelay qofka ilahay qaybkiisku dhaarta ah, marka qof iska lunsan un ahaa qof waa lama yaqaan isagama eh, lama yaqaan beytkan wax yidhiba beytkalama lama yaqaan wax yidhiba inii aniga xalaftu waa dhaartay uu yidhi biqowmin ragaan ku dhaartay anugu eh, ragaan ku dhaartay raggaasoo raaficiina kor u qaadayaan akufhum calaa calahooda bayna alxadiimi xijriga iyo wa bayna xawdey zamzama ceelka zamzamka labadiisa dar inta udhaxayda rag ilaahay barya ha ceelka zamzamka maka ku yaal iyo xijriga xadiimka laba macnaa lagu fasiraa xijriga xijriga macnihiisu waxay tahay waa lixda dhudhun ee wax weyn dhismihii nebi ibraahim laga qabyeyey markii carabu dhisayday lixda dhudhun derbiyadaa lagu wareejiyo kanoo kale kanoo kale jeeda aa lagu soo wareejiye lixda dhudhun halkaasay jirt ka jirta dhinacaasay qabya ka lixdaas dhudhunaa la yidhaha xijir qaarna xijir ismaaciilay bay yidhahdaan ismaaciilay kusii daran xijriyaa la yidhahdaa marka derbigaas yartaa lagu soo wareejiye inta kale waa dheerto hadde sideed iyo toban dhudhuna jeeda koray udheerta waa dhisanta kor ka shubanta marka intaas yartaa xadiin waa la yidhahdaa waana lagu ducaystaa ta ilaa gacbada gudaheediye haduu ku jiray lamid tahay waxaa kaloo laydha haddii meesha dadku isku rafaadiyaan oo u dhaxayda xajarul aswadka iyo albaabka ah, oo kacbadu markay derbigan oo kaleta albaabko kanoo kale yahay xajul aswadku tiirkaasu ku jira geeska albaabkiina waaba kanoo kale meeshaas u dhaxayda multazam a laydhaha qofka waxaa sunnaa inta saas iskugu dhejiyo labada gacmood saas u taago xabadka saaro inuu ilaahay ku baryo ah, marka hadda meeshii maal ayadana dhowr qof qaada laba qof ama saddex qof marka san milyan aana rabta inay ku ducaysato markaasaa laisku rafaadiya inta saas loo qabto qofka meesha laga saaro u isku dhajina markaasaasna inta laga saaro isku dhajina maantona meeshaasa la isku rafaadina maantona maaha waa banaanka albaabka waaba keena baaka cidma adiga madaxweyne maata iyaa kuu fura madaxweyneyaalka loo furaa kacbada gudaha galaan adiga miskiinka meeshaan banaanka aada leedahay banaankaanaad ku ducayseen marka meesha multazam aa la yidhahda waa meel cajaa-ibka ducada lagu aqbalo oo sunada ku sugnaatay laakiin hadda sidaan ay tahay qof faqiihu aadi ma ilaa waktigan hade marka xajko la kala tago firaqa ay noqoto maahan laakiin waktiga xajkoo kale iyo waktiga ramadaankaoo kale lama aado ila dadaad ku rafaadine multazamaa la yidhahdaa marka xadiimka taasna lagu fasira madaxweyne ma iska soo galaa wadan madaxweynaha aerobortka loo taagay madax u taaganta markuu wadanka soo gelaa marka meel gaaraha la dejiyaa ciidan gaaraha la keenaa albaabka loo furaa khalaas khalaf waa la gelaa Ah, wadanka dhan ciidan lagu baxdi madaxweyne ma sida xaaji laba goonta qaata iska socdaad u qaad allah waraad haydaya yaa laisku dili laha hadduu iska soco lahaa waxaan laisku dila kursiga waaba airboortka loo taagay madaafiic kor loo rida markuu soo degaayo waa in madaafiic la rido markuu soo degaayo hmm. roog gaduudanna diyaaradda la dhiga ilaa meesha uu ku degayo xafiiska dhulka kuma socdo madaxweyne madaxweyne dhul ku inii aniga khalaftu waa dhaartay uu yidhi shaacirkaanu biqowmin qoom aan ku dhaartay uu yidhi qoomkaasoo raaficina kor u qaadayaan akufahum maxalushaydku waa tana marka biraaficina hadda isim faacilkaas waa camal falabana jacimku saam sooma jeedid akufahum u nasbina aaway mawsuufkii u ictimaaday waa maxduuf biqowminta maxduufka u ictimaaday ah, taasuu ictimaaday iyo wa bayna xawday zamsama zamsamka labadiisa dar inta u dhaxayda ay gacmaha taagaya waa dad xujeeya masaakiina amase waxaad tidhaahdaa multazamka iyo darka inta udhaxayda ay biqowmin waa taasa mawsuufkii maxduufkaa ah. ay biqowmin raaficiina soo ma jeedid biqowmin raaficiina wadahaba laqfashu wuxuu ku tegay ilaa anahu ismu faacilka yacmalu waa camal fala wa in lam yactamid yuusanba cuskanin calaa shayin shaygoo min daalika midkuurka ka mid a ah. afarta shay oo lasoo sheegay midna yuu cuskan wasadala wuxuu daliishaday biqowlihi shacirka qowlkiis oo yidhi khabiirun xog ogaal weeye banulihbin qabiilada reer banulihbi waa dad faalka ku caanbaxay iyo xidiga sheegnimada iyo waa dad khabiirku a ah, maaha dad iska hadlayo yidhi ah. falaa taku waroy ha ahaanin fudaydan kugu arkaye mulqiyan mid laaqi yeela maqaalata lihbiyin nin reer lihbi hadalkiisa duku yidha maanta shimbiran cayriyey midigtu u duulay musiibaa soo socota ama bidixda u dul hadduu ku yihahdo war iga tashi mirna wax maoga intaa tirahda iska socon kule ka joog hadde hale waa khabiir hmm. ah, maaha dad iska hadlaayo waa dad faalka caanku ah iyo shimbir cayrinta hmm. shimbirta bidix hadduu u duulo xugun ay ka qaadaan hadduu midig u duulona xugun ay ka qaadaan khabiirayna ku yihin kuleey khabiirun xoog ogaal weeye banu lihbin falaa taku ha ahaanin mulqiyan mid laaqi yeela maqaalatan lihbi loo nisbeeyey hadalkiisa idaa marati dayr shimbiru hadday soo marto mar mar hadday soo marto day shimbiru marto wuxuu leeya gariir caddihii aa koray maanta arrintu waa guul ku soco day dhanka bidix uga dhaqaaqda wuxuu leeya guuldaraa soo socota yaan la safi marka weligiis warkaa warkiisaa fududaysa wadaalika istidlaalka aqfash haabitu waa sugnaaday liana banu lihbin faacilun faacil weeye faacilkaasu bikhabiir usugnaaday oo khabiirun oo sifo mushabahaa ah, ayuu wuxuu ka dhigay waxa weeyaan inay mubtade tahay faacilna ay qaadatay banulihbin maca ana khabiiran iyadoo khabiiran lam yactamid uusan cuskan waxba wa ujiiba waxaa looga jawaabay biana annaga naxmiluhu waxaan ku xambaaraynaa mihaalkan cala taqdiimi wa taakhiiri mubtada iyo khabaraan ka dhigaynaa oo waxaan leenahay banulihbin tahay mubtada mu'akara ah khabiirna khabar muqadama fa banulihbin mubtadan weeye wa khabiiruna khabaruhu weeye warudda warkeenaas waxaa lagu ridoona lakaga diiday biannahu shan iyo laa yukhbaru laguma qabro bilmufradi can iljamci ha hadda banulihba waa jamc ha khabiirna waa mufrad ma soconaayaba la yidhi wa ujiiba radiskaasna waxaa looga jawaabay biana faciilan faciil qad yustacmalu waa loo isticmaalaa liljamaacati wadalika mithaalkiina ka qowlihi tacaala wey walmalaa'ikatu malaa'igtii bacda dalika intii lasoo sheegay ka gadaal dhahiirun waa kuwa kaalmayna marka dahiir oo faciil ah oo mufrad ah a almalaaikatu jamc ah khabar u noqday wallahu subxana wa tacala alam sal allah waslm baraka ala nabiyina mxamed